bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baab lkhulci khulcii buu baabu yahay khulca waxaa la yidhahdaa firaaqu rajuli zawjatahu bibadlin yaxsulu lahu inuu ninku xaaskiisa faaruqo kuna faaruqo wax bedel ah oo uu ka qaadanayo yani inuu dalqadihii kaga bedasho wax kaga bedashaa qulaca la yidhahha oo isfurato haweentu dalqadaheeda ay ka gadato khuluc baa la yidhahdaa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana imra'ata thaabit ibni qaysin thaabit ibni qays xaaskiisii atat inabiya nabiga u timi sal alay wasalam faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow haabit bnu qaysin ninkaa haabit la yidhaahdo maa aciibu ceebayn maayo calayhi korkiisa fii khuluqin akhlaaq dhexdeeda ku ceebayn maayo walaa diinin walaa fii diinin diin dhexdeedna ku eedayn maayo ku ceebayn maayo yacni akhlaaqdiisa iyo diintiisa midna wax ka sheegi maayo oo ku ceebayn maayo walaakinii akrahu waxaan sakahanayaa alkufra kufri ayaan kahanayaa fi lislaami islaamnimada dhexdeeda inaan islaamka dhexdiisa ku kufriyo anoo islaamka ku jira haddana kufriyo baan ka baqaya kufrigaasi ama waa kufrun duuna kufrin oo kufrulcashiir baa laga wada wa takfurna alcashiira zawjkayga inaan ku kufriyo oo ixsaankiisii iyo wanaagiisii aan garan waayo sidaas daraaddeedna abaalbaridaasi ugu dhacdo anoo muslim ah taasaan ka baqaya yaan kahanaya macnaha ama bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin kufrigii diinta looga baxayayo ninkan caybkiisa waxaa waan ka yaaba inaan diinta uga baxo walaakinii akrahu lkufra fi lislaam faqaala wuxuu uhi rasul llahi sal alay wasalam ataruddiina ma celinaysaa calayhi korkiisa ma ku celinaysaa xadiiqatahu beertiisii beer buu marka hore meher u siiyey marka beertii meherka uu kuu siiyey ma ku soo celinaysaa wa faqaalad waxay tidhi nacam ha waa soo celinaya faqaala wuxuu ihi rasuulula sal lay slam rasuulku wuxuu yihi iqbal ilxadiiqata war beerta aqbal oo guddoon wa talliqhaa haweentana fur tatliiqatan hal dalqad ah hal furitaan hal dalqad ah ku fur wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi buu u sugnaaday wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ahayd waxaa dhexdeeda ahay oo lahu bukhaari u sugnaatay wa amarahu nebigu wuxuu amray saabit wuxuu amray bialaaqihaa haweentaa furideeda ayuu nabigu amray sal lay slam ayb asalka qulciga oo in haweentu ay isfurato oo ay ninka dalqadaha ka iibsato y wax kaga bedelato sidaana ay ku kala tagaan asalka masaladu qur-aanka ayaa taqriiriyey mashruuciyadeeda iyo inay bannaan tahay qur-aanka ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala ku sheegay fii suurati albaqara markii furitaanka laga hadlayay altalaaqu marataan sidii loo soo waday waxaa la yidhi walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhunna shay-an ila an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi tilka xuduudullah xalaal ma aha dumarka waxaad siiseen wax ka mida inaad ka qaadataan ood kaga noqotaan ilaa inay labada isqabtaaye ka baqaan mooye inay ilaahay xuduuddiisa toosin waayaan way markaas dee xuquuqdii iyo xuduuddii ilaalin waayaan inay ka baqaan mooye haddii aad ka baqdaan inay xuduudda alle toosin waayaan oo labadii ruux si fiican u wada dhaqmi waayaan falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bihi wax dembiya iyada iyo isaga doona kasoo gaari maayo wixii ay isku furato fiima iftadat bihi wixii ay isku furato macna oo macnaha waxa weeyaan ay ninka ku heshiiyaan oy siiso markaana uu sidaasi ku furay isagana way u bannaantao wuu qaadan ayadana way u bannaantao way isku furan kartaa sidaasuu qur-aanku tilmaamaya mashruuciyadiisa khulucu inuu mashruuc yahayna waa maxalu ijmac waa laysla ogolya bakar ibnu cabdillaahi almusani nin la yidhaah ayaa laga soo guuriyaa oo khilaafay bay dhihi jireen oo taabici ahaa laakiin waxa weye masaladu waa masale ijmaaca allahuma khilaafka shaadka naadirka mooye ayib marka goorta uu khulucu bannaanaanayo qur-aanku siduu sheegay xadiidka nebiguna sal lla alay wasalam uu tilmaamayo waa goorta uu ay jirto dhib keenayo labadii ruux ee wada noolaa shiqaaqoodii iyo xuduud dhaafkoodii iyo xuquuqda isku lahaayeenoo gudan waayeen iyo wada noolaanshalo markii xuduudda la ilaalin waayo markaasuu khulucu ama reerkii oo isku fiicanoo wax dhiba jirin in ay haweentu codsato furitaan oy xaggeeda ka timaado markaa lama ogola iyadoo wax dhiba jirin haddii dhib jiro waa la ogolyahay waxaa kutusi xadiidka tawbaan oo marfuuca oo nebigu uri sal alay waslam ayuma imra'atin sa'lat zawjaha طalaaqan fii kayri ma ba'sin faxaraamun calayha raa'ixat ljanna haweeney kasta oo ninkeeda weydiisata furitaan fii kayri maa ba'sin wax dhiba ah isagoon jirin haddii dhib ku kalifaya uu jiro markaasi waa bannaan tahay wax dhiboo ah ku kalifaya iyadoo aysan jirin fa xaraamun calayha raa'ixatu aljanna waxaa xaaraamka a ah korkeeda carafta iyo udgoonka jannada axmed iyo tirmidi abu daawuud ba ibn maaja baa soo saaray waana xadiis saxiixa ah. wey marka asal ahaantiisa haddayna wax dhiba jirin haweentu inay furitaan codsato lama ogola waa dembi weyn haddii se baas jiro oo dhibaata keenaysa ay jirto wada noolaansha la-aan isfaham la-aan dhibaatooyin kale oo kallifaya hadday jiraan markaasi way codsan kartaa xadiidkan imra'atu thaabit ibni qayse meesha inoo yaalla baa ku tusaya waana xaaladda markaa loo jideeyey in ay markaasi ismadax furan karto madaxeeda iyo dalqadaheeda ay furan karto iibsan karaysa macnaha sidaas weya ayib culimada qaar ka mida waxay qabaan culimmadii salafkeed waxay leeyihiin madax furasho waxaa haweenta laga qaadan karaa markii xaggeeda uu ka socdo codsiga furitaanku amaa reerka furiddiisu hadday xagga ninka ka socoto isagu markaasi inuu furiddiina xaggiisa ka timaado haddana uu yidhaahdo waxa la igu siiyo taasi ma bannaanay leeyihin oo taa waxay soo gelaysaa aayadda fii suurati nnisaa allah tabaaraka wa tacala uu kaga hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisuu nnisa'a karha walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna yacni dumarka ha xanibina si wixii aad u siiseen qaar ka mida aad uga qaadataan ma ku furayo kumana dhaqayo xuquuq kuma siinayo haddaan ku haddaan rabto inaan ku furana wax isii saasaa la diidanya walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna wixii aad siiseen qaar ka mida si aad uga soo ceshataan ha u xanibina oo ha uga mancinina ha u mancinina yani waxa wey haddawinta haddaad dhaqanaysana si fiican u dhaq haddaadan dhaqanaynin oodan rabinna iska sii daa waagti suurat lbaqara alطalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan waay ama si wanaagsan u hay ama si wanaagsan u siidaa laakiin inaad ka dhigato shay aad xoolo ku raadsato waa ku haysanaya kumana dhaqayo xuquuqna ma lihid xoolo markii laysiiye umaan ku sii daynaya maya taa iyadaa waxay leeyihiin culimada selafka qaar ka mida maya meel kalena rabbi tabaaraka wa tacala isla suurati nisa aayadda gadaasheeda <clears throat> waa ka lagu soo celiyey wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahunna qintaara falaa takhuduu minhu shaya ata'khuduunahu buhtaanan wa isman mubiina wa kayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin wa akhadna minkum miihaaqan haliida waa la dabagala waxaa la yidhi haddaad rabtaan inaad haweenay mid kale ku bedelataan oo intaad mid iska furtaan tu kale booskooda soo gashataan midda aad furaysaanna aada xoolo badan horay u siiseen falaa ta'khuduu minhu shay-a wax yar oo ka midana ah ha ka qaadanina haka soo ceshanina ah, ata'khuduunahu buhtaanan baa layidhi ma been abuura baad qaadanaysaan wa isman munan iyo dembi cad wa kayfa ta'khuduunahu oo seed uga qaadanaysaan waa waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin idinkoo qaarkiin qaarka kale uu gaadhay ood isgaadheen ood intifaacsateen ood gogol la seexateen seebaad waxoogaaga yaraa haddana dib ugu hunguriyeelaysaan ood uga ceshanaysa oo wa akhadna minkum mihaaqan haliida ballan adagna ay idinka qaadeen waxaasoo dhan jiraa seebaad waxoogaaga yaraa dib ugu hunguriyeelaysaan waay waa la fogeeyey marka meel adag baa lagaga soo hal xaalad baa laga soo reebayoo waa xaaladda shiqaaquna jiro xagga haweentana uu ka socdo xadiidka sida uu tilmaamayo xaaladdaa iyada ah ilan iyadaa xaggeedu markaa wax ka socdaan waa la dhihi karaa bay leeyihi sidaasi culimadii salafka rag ka mid ah sidaa ku tegey macna ayib xadiidkani wuxuu inoo faa oon ka faa waxa haweentu soo celinayso ninka u celinayso waa wixii uu siiyey beertii uu meherka u siiyey soo celi baa la way celisay isagiina sii daa baa layidhi waxaa deliishaday xadiidka lafdigiisa furtaasi culimada qaarkoodoo qaba hulcigu waa alaaq waana u doonaa maslada iyada abu daawuud wuxuu soo saaray oo caaisho ka warinayaa xabiibata binti sahlin in gabadhaa la dhihi jiray magaceeda haabit ibnu qays ibnu shamaas baana qabi jiray fadarabahaa fakasara bacdaha wuu garaacay markaasuu jidhkeeda qaar ka mida jabiyey faatat rasuul lahi sal lay slam bacda subxi salaad subax kadib bay nabiga u timi sal lay slam fashtakat ilayhi markaasay nabiga u dacwootay waxaa tii rasuul ilahi o ninkaas lama noolaan karo laa ana walaa haabit bay tii aniga iyo haabit toona bimacnaa haabit iyo aniga ma wada noolaanayno wa ayib markaasuu nabigu sal lay sl haabit u yeedho wuxuu ku yidhi khud bacda maaliha wa faariqha xoolaheeda qaar ka qaado iska sii daa markaasaa wuxuu yidhi wayasluxu dalika ya rasuul allah oo rasuulka ilahay taasi ma soconaysa ma habboontahy haweenta inaan xoolihii qaar ka qaato haabu rasuulku sal lay slam nacam markaasaa wuxuu yidhi fainii asdaqtuha xadiiqatayni wahumaa biyadiha rasuulka ilaah laba beerood baan meher u siiyey labadii beeroodna gacantooday ku jiraan weli weli iyadaa haysato gacanteeday ku jiraan markaasaa nebigu wuxu yh sal lay slam khudha wa faariqha labadaada beerood qaado iskana siidaa fafacala sidii buu yeelay abi daawud abu daawuud waxaa u sugnaaday wtirmidiyi iyo tirmidi waxasanahu wuuna taxsiiniyey ana mra'ata haabit bni qaysin ikhtalacat way khulcatay minhu haabit xaggiisa ka khulcatay dalqadihii bay ka gadatayoo way isfuratay fajacala nabiyu nebigu wuxuu yeelay sal lay aslam ciddataha ciddadeedii wuxuu ka dhigay xaydatan hal xayda ah. hal mar inay dhiigga hesho buu ciddadeediiba ka dhigay sanadkiisa waxaa ku jira ziyaadadaasi abu daawuud iyo tirmidi ay soo saareen nin la yidhahdo camr ibnu muslim aljanadi oo jumhuurta culimada xadiisku ay qabaan inuu daciif yahay ciladaasaa ku jirta sanadka dacfi baa ku jira waxaa kaloo laysku khilaafay sanadka ziyaadadani xadiiskani ma mursal ba mise waa mawsuul ama musnad taana waa laisku khilaafay adiga hadduu mursal noqdo iyo hadduu musnad noqdo iyo haddii sanadka dacfi ku jiraba sida sheekh albaani caleyh raxmatullahi uu leeyahay xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid u markhaati kacayso inuu sugan yahay ku tusaysa waa ziyaadadaa dambe wey macnaha xadiidka qaybtiisa hore mara ziyaadadan hadda meesha taal markaasuu wuxuu keenay xadiidka rubayic binti mucawid waxay tidhi haabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa xaaskiisa garaacay markaasuu gacanta ka jabiyey magaceeduna waxaa la dhihi jiray bay tiri jamiilat bni cabdillaahi bni ubay baa la dhihi jiray walaalkeed baa u yimi marka nebigu sal lay sl isagoo u dacwoonaya markaasuu nebigu sal lay waslam wuxuu u cidiray haabit haabitna dacwaa la keenay markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay waslam khudi aladii lahaa calayka wakhalli sabiilah ah, war wixii aada horay u siisay ka qaado iska nafsiidaa faraha ka qaato rasuulku sidaasu amray sal lay aslam waa buu yihi marka rasuulku marka wuxuu amray an tatarabasa xaydatan waaxida hal inay xayd ah ama hal caado inay tirsato ayuu rasuulku amray sal lay aslam nasaa soo saaray sanadkiisuna calaa shari bukhaari buu saxiix ku yahay sida shekh albani caleh raxmatullah uu tilmaamay xadiidka marka yaa ka mid ah xadiidu rubayic binti mucawid baa markhaati u ah lafdigan abu daawuud iyo tirmidi ay soo saareen kaasaa markhaati u ah oo macnaheedu waxa weeye haweenta isfuratay oo dalqadaheeda iibsatay oo sidaa ninka ay ku kala tageen saddex dhiig tirsan mayso saddex caado tirsan mayso hal caado basay ku ciddo baxaysaa sidaadii loo kala tago hal caada hadday hesho caadada markay ka qabayso dabiswa ciddadii wayba ka baxday sidaasay ziyaadadani tilmaamaysaa sidaas ayay ziyaadadani tilmaamaysaa sidaa iyadaana muxuu ahaay waa masle khilaaf ku jiro masle khilaaf ku jiro culimmadu waxay isku khilaafsan yihiin sideedaba khulucu ma faskhiba mise waa alaaq iyo alaaqa baa udhexeeya fasaqa iyo alaaq waxay ku kala gedisan yihiin haweenta haddii la fasaqo hal caaday ku cidda tirsataa baynamaa haddii la furo saddex caaday ku cidda tirsataa waxaa kaleeto oo iyadana ah haddii haweenta la fasaqo fasaqu saddexdii dalqadood midna ma ah saas manaa saddexdii dalqadood midna maaha maalan haweeney laba dalqadoodoo hore lagu furay ayaa la fasaqay ninkii dib may isu guursan karaan way isu guursan karaan leanna fasaqani dalqad ma ah fasaqu dalqad ma ah marka taana waa la mid xukumkaana fasaqa iyo dalaaqu waa ku kala gedisan yahay baynamaa hadduu furi lahaa dalqadii saddexaad ay tegi lahayd haddii la fasaqo dalqad ma ah waa un kala tag un waa xugum labaad oo alaaqiyo fasaq ku kala yihin waxaa kaloo ay ku kala gedisan yihiin fasaqa waxay leeyihiin shardi uma aha in ay caado lahayn oo sunni uu yahay alaaqa sunniga la yidhaha laakiin alaaqa isaga waa inuu sunni yahay ama waa inuu yahay sida inoo soo socota inay ay ay muxuu ahaayey ay ku jirto uhri uusan ugu galmoonin saasaa lagu furi karaa amaa fasaqa waa ka gedisan axkaam fara badanoo noocaasay marka ku kala gedisan yihiin marka waxaa laisleeyahay ma fasaq baa khulucu mise waa alaaq jumhuurtu waxay qabaan fasaqu waa alaaq sidaa marka la yidhaahdo wuxuu noqonayaa haweentii la fasa maxaa u jeeda khuluca ee isfuratay saddex dhiig bay tirsanaysa sooma khulucaasina waa dalqad oo dalqadhaan baa loo xisaabinaya sidaa jumhuurtaa qaba amaa sidan haddii xadiisku uu kutusayo oo ah inay hal xaydo keliya ku cidda tirsanayso bimacnaa fasaq baa laga soo qaaday xugumi fasaq baa la siiyey axkaamtii kalena way qaadanaysaayo sidaana waxaa ku tegay alimaamu axmed isxaaq abu thawr alimaamu shaafici laba qowl buu leeyahay mid ka mida ibnulmundir iyo shawkani iyo keyrkood baa rajaxay oo waxay leeyihiin khulucu laysa bialaaqin wainama huwa faskun wabidaali haweenta khuluca ay ku kala tageen ninkeeda waa marka koowaadee hal dhiig basay tirsanaysaa kadibna ciddada way ka baxaysaa way guursan kartaa waa xugum waa marka labaade ninka ay sidaa ku kala tageeni ninka ay sidaa ku kala tageeni oo ay khulac ku kala tageen hadday damacdo inay dimcaan dib dambe inay isu guursadaan way heli karaan khuluciina balqad ma ahayn xaggey ka qaateen qur-aanka laftiisaan ka qaadanay buu dhe qur-aankaan ka qaadanayo allah tabaaraka wa tacaala fii suurati albaqara wuxuu yidhi alalaaqu marataan halkaasoo laba dalqadood laguma sheegin waxay leeyihiin intaan dalqaddii saddexaad la sheegin oo ugu dambaysay baa waxaa la soo geliyey xukumkii khuluca sooma aayaddan hadda markaynu akriyeynay oo ahayd muxuu ahaaye walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuuhuna shay-an ila an yakhaafaa anlaa yuqiima xuduud allah waxay timid intaan la gaadhin fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xata tankixa zawjan qowr oo طalqadii saddexaad marka aalaaqu marataan aalaaqu marataan he faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan waxaa ka dambeeya walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuuhuna shay-an ila an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi tilka xuduud llah soma sidii loo waday baa waxaa layidhi fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayruhu oo dalqadii saddexayd soma haddii marka khulucu uu dalqo yahay afar dalqadood bay noqon lahayd bay leeyihi walculo oo dhexda lagu sheegayna waa dalqad saddexaad fa in allaqahaana dalqadii afraad bay noqon lahay sidaas daraaddeed khulucu laysa bialaaqin wa inamaa huwa faskun alaaqna loo ictibaarin maayo waa xukumka kale ka dhalanaya w khulucu waa fasaq ee alaaqda macnaheedu waxa weeye misaal ahaan ninku hadduu haweenaydiisa maalan laba dalqadood hore ku furay ayadoo hal dalqadi ugu laaban tahay ayay haweentii khulcatay waxay ku heshiiyeen inuu wax siiso kadibna sidaasay ku kala tageen dib dambay damceen inay isu guursadaan ma isguursan karaan haddaan idhahno khulucu waa fasaq way isguursan karaan haddaan idhahno khulucu waa talaaqna isma guursan karaan saas macana waxaa raajixa marka inuu khulucu yahay inuu fasaq yahay uusan talaaq ahayn wabitaali dalaaq loo ictibaarin maayo dalqadna maaha waa midda labaade ciddadiisu waa hal caado ee saddex caado maaha sida dalaaq oo kaleeto sidaasaana raajixa ah ra'yiga ay ku tagaan alimaamu axmed iyo abu isxaaq waxaanu isxaaq ibnu raahwiye qeyrkood yaa xoog badan imaamu shaafici labadiisa qowl mid ka midana way sidaasa xoog badan oo inuusan dalaaq hayn wa fii riwaayati camr ibni shaciibin can abiihi can jaddihi waxay isla ogol yihiin culimadu culimadu waxay isla ogol yihiin kuwa qaba khulcu waa alaaq iyo kuwa qaba khulucu waa fasaq labaduba waxay isla ogol yihin hadday wax siiso oy sidaa ku kala tagaan in uusan lahayn khiyaar soo ceshi iskama soo ceshan karo khiyaar soo ceshi way isguursan karaan hadday iyadu raalli ku tahay laakiin rajactu iyo waan ku soo ceshaday intay ciddada ku jirto waa war kaa dhammaaday waay leanna laba arrimood iskuma heli karta inaad xoolada qaadato wixii aad xoolaha ku qaadatayna aad milkidood iska soo ceshan karto xoolaha maxaad ku qaadatay min akhyaarahoo caadi dumarka ishaweenta isaga furay haddaad ahaan lahayd oo sii ahaanteedaa isaga furay xaq waxaad u lahaan lahayd intay ciddada ku jirta inaad rajactu dhaha sooma laakiin xoolaad qaadatay markaad xoolihii qaadatay oo haweentii xoolihii ka qaadatay bay iska tagtay saadan u dhaaadaybaaudhaaada waxaa tii rajacta ode xoolahadiisa oo meel bilaasha kuma dhicin ya laguu kulmin maayo in xaqaana lagu siiyo xoolana lagu siiyo adugu laba mid dooro ama xaqu rajca dooro ama xoolo dooro laakiin isku heli mayse waa maxalu itifaaq way taa waa laysla ogolay sidaas daraaddeed ninkii haweeney fura oo xoolo ka qaata ama meherkii cafi yidhaahdo sidaa ku fura ama xuquuqkeeday ka tanaasushay ku furaayey waa khuluc sidaa hadday ku tagtana soo ceshi xaq uma leh ayadoo hadday ku qanacdo inay dib iska guursataan waa ridaheeda laakiin xaqi rajciyaday raggu lahaayeenoo wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna malihid adugu taa iyada way isla ogolyihin culimadu labada ra'yiba alaaq haddii la yhahd faskh hadii la yhahd way isla ogolyihin taas iyada macna ayb وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه رواية في طريقة كتمت أو ابن ماجه وصوصاري وحاقصوا أن ثابت بن قيس كان إنها دميما من فالح آه دميما والدال لقد قوي ذا المال ذا الأرض وطا دميمك وروح عيوه laakiin markii daal laga dhigo dhibicda laga qaado damiim waa ruuxa soo shaxun ayb kaana wuxuu ahaa damiiman wa anna imra'atahu haweenaydiisuna qaalad waxay tihi lawlaa makhaafatu ullah ilaahay cabsidiisu haddayna jiri lahayn aan alle ka baqayo idaa goortii dakhala uu galo calaya korkayga la labasaqtu waan ku tufi lahaa candhuuf baan ku tufi lahaa fii wejhi wejigiisayt haddaana ka baqayni nacaybka ninkaa ii hayabayt saabuu usoo galaba wejigaan candhuuf kaga tufi riwaayadaasi ama ariiqaasi camru shucayb can abihi can jaddihi oo ibnu maaja uu soo saaro ziyaadadaa wata uu fool xumaa haddaan ilaahay ka baqaynina wejigaan candhuuf kaga tufi lahaa ziyaadadaasi waa ziyaado daciifa ah, ma sugna saasman waxaa ku jira sanadkeeda nin la yidhahdo alxajaaj ibnu arta ah oo mudallis ah can buuna ku wariyey sanadkeedu marka waa daciif mana sugna sidaasuna shekh albaani caleh raxmatullah ku daciif weli axmed axmed waxaa u sugnaaday min xadiii sahl bni abi xasmata ah, xaggiisa xalu ka ahaaday axmed wuxuu isaguna wariyey qisaduu wariyey wuxuu siyaadiyey wa kaana wuxuu ahaa dalika arrinkaasi awala khulcin khulci ugu horreeyey filislaami islaamka dhexdiisa khulc islaamka dhexdiisa dhaca taasa qisadaasi saabit iyo xaaskiisa ugu horraysay bu taana ziyaadada axmed uu wariyeyna iyadana sanadkeedu waa daciif oo xajaaj ibnu arطaa laftiisa ku jiro mudalisu cancaneeyey labadaa siyaaday uu dib ka keenayba labadu waa daciif saas man midda axmed uu soo saaray midda ibn maaja labadu waa daciif amaa taa hore abu daawuud iyo tirmidi iyada waa sheegnay inay bishawaahidiha ku sugan tahay macna oo hal xaydo inay ku ciddo tirsanaysaa taa iyada way sugan tahay ayb xadiikaasi riwaayaadkiisa qaar ka mida waxaa ku soo arooray oo xusid mudan ninku reerkiisa haddii ay ay isla fahmaan inay wax kala qaataan oo sidaa uu ku furo wixii uu siiyey meher ahaa inuu ka qaadan karo ka soo ceshan karo waa laysla ogolay laakiin wuxuusan siinin oon isaga ka soo jeedin ma shardiyaysan karaa oo siyaado ma ka qaadan karaa su-aashaasaa la isweydiinaya ibn maaja wuxuu soo saaray fii xadiidi ibni cabbaas wuxuu ku siyaadiyey nebigu inuu ku yidhi sal lay asalam walaa yazdaadu ma siyaadsanayo meherkii uu bixiyey wuxuu siiyey ka badan kama qaadanayo waana saxiix siyaadadaas bayhaqi baa sidoo kale soo saaray can cataa iyadoo siyaadadaasi mursal ah oo nebigu markuu ku yidhi sal lay slam gabadha ataruddiina calayhi xadiiqatahu beertiisiima ku celinaysaa ayaa waxay tidhi nacam wa ziyaada haa weliba siyaadaan ugu darayaabay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay aslam ama aziyaadatu falaa siyaadada maya buu nabig sal sl siyaadada maya ah, intiisi ina soo celi xaafid baa xoojiyey sheekh albaani waana sugan tahay siyaadada ka badan inaan la qaadan karaynin xadiisku waa sugay ayib inay siyaadadaasi xaaraam tahay oon la qaadan karaynin waxaa ku tegay alimaam abu xaniifa axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya xadiidkaa ziyaadadiisaasayna deliishadeen waana sida sawaabka waana sida sawaabkaa qolyaha kale waxay deliishadeen ee banaynaya waa jumhuurtee aayadda waxay yidhahdeen cumuumkeedaan deliishanayna falaa junaaxa calayhima fii ma ftadad aayaddu waa camid wax kastoo isku furato marka waxeedii ay ninku bixiyey noqon kartaa wax ka siyaasan bay noqon kartaa halkaasay mariyeen maalig iyo shaaficiya laakiin imaam maalik caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay lam ara axada miman yuqtada bihi yamnacu dalik culimmadii lagu dayan jiray ee hore axad ka midoo diiday ma garanay buui ziyaadada qaadashadeeda laakin buu ihi laakinahu laysa min makaarimi alakhlaaq buui akhlaaqda wanaagsan ka mid ma inaad ruuxii waxaad siiso adig kaasoo jeeda la garay laakiin waxa waxaan ahayn inaad saarato oo tidhahda ilaaba ilaaba halka hala la iisfadhigo akhlaaqda wanaagsan ma aha buu ihi imaam maalik caleyh raxmatullah isagoo qaba inay tahay buu haddana leeyahay akhlaaqda wanaagsan kuma jirto adiga masaladaasi waxay u xoog badan tahay wixii ka siyaasan wixii adiga kaa soo jeeday wixii ka badan inay xaaraan tahay saasuu xadiidku nas yahay oon ku tusaya macana ayib aayadda ay deliishadeenna waxaa la leeyahay waa caam xadiidkaana khasisay falaa junaaxa calayhima fiima iftadad waa caam laakiin xadiidka ayaa khasisayo wixii ziyaadaha inaan la qaadan karin xadiiskaa caddeeyey nas caam iyo nas khaasana tacaarudkama dhexeeyo sidaas wy man marka dumarka muxuu ahaayey inta la guursado oo la mehersado kadibna laleeyahay intaasoo kunoo dollarkeen muxuu ahaaye madaxaa gado labaatan oo dollar soddon kunoo dollar ha lay siiyo haddii kale mana dhaqayo mana dhigahay warkaasi war soconayo maa warkaasi war soconayo maaha maardaanaho isagaba lasoo biilaba oo la ifsaaqo ayaa markii la war gabadhii ama sida u dhaanoo dhaq ama dhigoo faraha ka qaad baa wuxuu leeyahay intaa hala ii keeno waxaa laga yaabaa xataa weligii inuusan heer siinin weligiina biil siinin marashona siinin intifaacsaday oo xaasaystay haddana markii warsida u dhaan la yidhahdo maya maya maya halkaa inta ha laisoo dhigo waayaha dambe waxaybay noqdeenba rag baaba ka ganacsadaba ah. rag baaba waxay fiirsadaanba islaan kastoo yurub u socotay maraykan bayba dhexda u fadhiyaan dhag waa uu lama helin kadibna haweentii tagtay isagii meeshan joogaa oo iska tagtay xagga markay tagta lays soo gaari waayo laysku rafaad way baryi marka walaalow haddee soo soo gaari karnee faraha iga qaad maya maya maya maya toban kunoo doolar soo dir bule tukalu saa ku sameyn oo tukalu rag baaba ka taha barnaamijka markaysaa caadi mahamar akhlaaq xumada waayahan taagan bay ka mid tahay akhlaaq xumada jirta ayay ka mid tahay maaa marka waxyaalaha noocaas oo kale ah, meel wax laga raadiye maa risiq lagama raadiyo meelahaas ruuxan haddaad isfahantaan oo dhaqi kartana dhaq haddii kaleetana si akhyaarnimaa ku sii daa sidaasuu qur-aanka rabbi nagu faray tabaaraka watacala ixsaan tasriix bimacruuf aw ixsaan u samafal xuquuqdii bixi ha lagaa helo waa la waay soomaa si wanaagsan isaga sii laakiin wixii sidaad khilaafsane dariiq saxma can ibni cumara radi allahu can baabu alaaqi alaaqi buu baabu yahay alaaqii oo furidii ah ayuu baabu yahay can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi abqad lxalaali xalaal midda loogu nacay badan yahay ilallaahi alle xaggiisa adalaaqu waa furitaanka shay xalaal ah alla wuxuu ugu nacab yahay furitaanka waxaa wariye abu daawud abu daawud baa wariye ibnu maajah baa wariye wasaxaxahu waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey warajaxa wuxuu rajaxay abu xaatim alraazi weeye irsaalahu xadiidku inuu mursal yahay waxaa kaloo rajaxay inuu mursal yahay a'immada xadiiska oo dhan badankood sida alimaam daara qutni bayhaqi ibn cabdilhaadi mundiri sheekh albani kulligood waxay rajaxayaan xadiidku in uu mursal yahay mursalna waa min awaaci daciif sooma sidaas daraaddeed xadiidkaasi waa daciif ciladiisuna waa irsaalkaas w sababtuna waxa weeye ruwaadda xadiidka wariyey ee irsaaliyey mursalka ku wariyey baa tiro ahaanna ka badan xagga xifdigana kaga fiican qolada musnadka ka dhigisay ee xidhiirtay xadiidka muslim sida ay tahay haddana xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu mulaqinna wuu saxiixinaya daahirka unbay ictimaadeene xadiidka ciladiisa ka qarsoontay culimadaas xadiisku marka xadiis sugan maa xadiis sugan xagga sanad ahaan ma sugna xagga lafdigiisana waa la naqdiyeyo naqdulmatni wax la yidhahday culimada qaarkood usoo jeediyeen waxay leeyihiin waxaa isdiideysa waa xalaal allana waa necab necabya soma alla shayga uu ummaddiisa u xalaaleeyey ma necba marka waxaa isdiidaya abqab ila allah iyo xalaal ma isqabanaysay leeyihi shaygii alla xalaaleeyey waa shay mubaax oo uu raalli ka yahay oo ummadda u ogol yahay wey saasay matniga culimada qaarkood naqdi noocaas uga soo jeeda qaar ka jawaabayana waa jiraan khaiibu lbaqdaadi fii taariikhihi wuxuu ku warinayaa oo caliy bin abi aalib uu ka warinayaa inuu nebigu yuri sal lay slam tazawajuu walaa tualliquu faina atalaaqa yahtazu lahu lcarshu war guursada oo ha furina maxaa yeeley furitaanka carshiga rabbibaa la ruxda oo la gilgishe xadiiskaasna waa mawduuc been abuurada oo sheekh albaani caleyh raxmat ullah fi silsila daciifa sida uu ku keenay waa xadiis daciifa maxaa yeeley iska dhaaf ummadda iyo saxaabada iyo salafkiiye nebigaa furitaanka sameeyey nebigaa wax furay salawatu rabbi waslamu caleyh xafsata bintu cumar buu furay markaasaa jibriil u yimid nebiga sal lay wasalam wuxuu ku yidhi xafsa soo celi fa inahaa sawaamatun qawaama waa haweeney soom badan oo istaag badan oo salaad badaneh soo celi baa lagu yidhi markaasuu nebigu soo celiyey sal lay wasalam marka nebigaa furitaan sameeyey allaa jideeyey saxaabadii iyo salafkiibaa sameeyey wax buqdiyo ku jira male waxbay markii ay timaado sababtiisu timaado uu bannaan yahay ayib wa ibni cumara radi allahu canhuma annahu isagu tallaqa wuu furay imra'atahu xaaskiisii buu furay walxaal hiya iyadu xaa'idun ay tahay mid caado qabta fii cahdi rasuulilah sal lay sl nabiga waqtigiisi waqtigii nebiga ayuu xaaskiisa furay iyada oo caado qabta fasa'ala markaasuu weydiiyey cumaru cumar rasuulallahi buu weydiiyey sal lay slam can dalika arrinkaa yacni arrinkii cumar ibnu cumar inuu xaaskiisa furay iyadoo caado qabta arrintaasaa waxaa gaadhay ibnu cumar aabihii oo cumara cumar baa marka nebiga weydiiyey arrintii fa qaala markaasa wuxuu ihi nebigu sal lay wasalam mur amar cumarow hu wiilkaaga ibnu cumara amar wiilkaaga cabdullahi ibnu cumara amar oo falyuraajicihaa ha soo ceshado amar ku sii inuu soo celiyo haweentaa falyuraajichaa ha soo ceshaday uma kadibna liyumsikaha ha haysto xataa tathura ilaa ay ka daahir noqoto dhiiggan ka qabaysato uma kadibna taxiida ay haddana caado kale ku dhacdo uma haddana tathura ay caadadaa kale ka daahir noqoto uma markaa kadib caadadaa dambe markay ka daahir noqoto ka qabaysato in shaaa hadduu doono amsaka ha haysto bacdu markaa kadib wain shaa hadduu doono dallaqa ha furo markaa qabla an yamasa intuusan u galmoonin fa tilka taas alciddatu ciddadii weye allatii ciddadaasoo amara allaahu alle uu amray an tuallaqa in la furo lahaa iyada annisaau dumarkii lagu furo muttafaqun caleyh buhari muslim soo saar qisada cabdullaahi bni cumar waxay ahayd xaaskiisii buu furay iyadoo caado qabta arrintii baa nabiga gaadhay waxaa gaadhsiiyey aabihii cumar baa gaadhsiiyey nebigu amar wuxuu ku siiyey soo celiy soo celiyo markaad soo celisana hay yacni xadhigga ku hay waayo ha furid dib haw furid ilaa ay caadada aada ku furtay ay ka daahir noqotoy ka baxdo ka qabaysid daahirnimadaa caadadaa ka dambaysa haddana ha ku furin caado labaad ha hesho caadadaa labaadna ha ku furin buhri kale ha hesho buhrigaa dambe markay gasho markaa fur haddaad rabto inaad furto adoon ugu galmooninoon taabanin haddaad rabto inaad haysatoy kula qumanaatood isbedeshana hayso saasuu nabigu sal alay slam yii ciddada alla uu amray in dumarka lagu furo waa taas ciddada uu tilmaamayo nebigu sal lay slam waxa weeye fatalliquuhunna liciddatihinna yaa ayuha nabiyu idaa allaqtum nisaa fatalliquuhunna liciddatihina dumarka markaad furaysaan nebi allow waxaad ku furtaan ciddadooda ku fura ee ciddadoodu markay soo qaabilsan tahay ciddadooda ku furaay macnaheedu wax weeyaan dhuhri aadan ugu galmoonin ku fur markaasaa ciddada alla uu faray dumarka in lagu furo taa iyadaa waa saasuu xadiisku tilmaamaya wa fii riwaayati riwaayo kale dhexeeda waxaa ku sugnaa oo muslim muslim u sugnaatay murhu amar falyuraajicha ha soo ceshado uma kadibna liyualliqha ha furo aahiran ayadoo daahir ah aw amase xaamilan ayadoo uur leh yacni waxa weeyaan ama duhri uusan ugu galmoonin ayadoo ku jirta ha furo ama iyagoo uurkeedii soo baxay oo muuqata inay uur leedahay sidaa ha ku furo ayib wa fii riwaayati waxay riwaayo kale oo ukhra wa fii riwaayati riwaayo kale dhexdeeda waxaa ku sugan ukhraa oo kale oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay ibnu cumarna laga warinayo wa xusibad waxaa la xisaabay tatliiqatan baa loo xisaabay hal dalqad ah arrintii uu sameeyeyna hal dalqad baa loo xisaabiyey oo sidaa kaga tagtay xadiidka marka cabdullahi bni cumar qisadiisa waxaynu ka faa'idaysan haweenka marka la furayo waxaa jira dalaaqu laba nooc waayo dalaaq waxaa la yidhahdaa adalaaqu sunni waana dalaaqa waafaqsan dariiqadii nebiga sal lay slam ee qur-aanka iyo sunnada ku sugan dalaaqna waxaa la yidhahdaa adalaaqu lbidciyo waa dalaaqa khilaafsan qaabkii qur-aanka iyo sunnadu ay u amreen in dumarka loo faro haweenta markii dariiqo sax lagu furayo kow waa in la furo ayadoo daahir ah oo aan caado qabin waa marka labaade daahirnimadaasi aad ku furayso intay dhiigga ka qabaysatoy daahirnimadan gashay waa inaydaan is-arkin oo aadan la kulmin oo aadan u galmoolin hadda intaad u galmootay aada ku furto duhri aada ugu galmootay isaguna waa alaaq bidciyuu noqonaya marka ka labaad waa inuu yahay inaadan duhrigaa ku arag midda saddexaadna waa in marka aad furayso aad ku furto hal dalqad oodan saddexda israacinin waan u tegi doonaa haddii aad saddexda israaciso iyadoona waa cisyaan iyo dembiyo dalaaq waafaqsan ma aha muxuu ahaayey qaabkii loo shareecadu amartay in dumarka loo furo culimada qaar baa waxay ku darayaan dalaaqa waa inaad markhaati u samayso markhaati la-aan haddaad dhigtana qaar baa qaba in muxuu ahaay markhaatiku waajibiya xadiidkani marka wuxuu inoo sheegay hadduu dalaaqii bidcig ah ruuxu ku dhaco haweentiisoo caado qabto uu furo maxaa xal ah amar waxaa lagu siinaya inuu soo ceshado amarkaasi inuu waajib yahayna maalik iyo axmed baa qabatay riwaaya jumhuurtuna waxay leeyihin waa un istixbaab soo ceshiga waajib maaha laakiin amarku asalkiisu wujuub buu faa'iideeya saas daraaddeed inuu soo ceshado waa waajib calaa daahiri alamri oo madhabka imaa axmed uu ku tegaya macna ayib markuu soo ceshado muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa furitaanka marka uu caadada ku furay daahirnimaa ka dambayso way qabaysa wuu daynayaa xarig buu ku haynayaa weli haddana caado kale helaysaa ma furi karo caadadaa labaad markay ka baxdo duhrigaa labaad buu ku furi karaa marka markaa ama hayso ama fur markaas ayib culimada qaarna waxay leeyihiin waa abu xaniife iyo riwaaya can axmed iyo wajhun cinda shaaficiya waxay leeyihiin ma ahe eh, caadada uu markaa ku furay khaladka ah ee uu soo celiyey duhriga ku xiga wuu ku furi karaa alfaadda xadiiska qaar ka midana oo gaabisayna sidaa way faa'iideynaysaa laakiin waxaa la dhahayaa alfaadda gaabisay ee ka dhigtay caadadii uu ku furayo xaydkuu ku furay duhriga ku xiga ku fur lafdigaasi waa lafdi la soo gaabiyey ruwaadda kaliya duruuqda kalaa faahfaahisay qisaduna hal mid bay ahayd tacadud ma aha laba hadalna nebiga kama soo wada bixin halka ka soo baxay marka waa halka siyaadada wato caadadaad ku furtay soo celi horta duhriga ku xiga ha furin caadada ku xigta ha furin duhriga labaad ku fur siyaadadaasaa maqbuula a ah marka sidaasayna qabaan alimaamu axmed iyo shaafici iyo keyrkood saasay qabaan sidaasaana xadiidka zaahirkiisa waafaqsan meesha uu ina yidhi lafdiga uuna yidhi liyualliqha aahiran aw xaamilan waxay faa'iideynaysaa iyaduna yani dalaaqa sunnigee waafaqsan shareecada waxaa ka mid a ah haweenta inaad furto iyadoo uur leh ama uur weyn ha ahaado ama uur yara ma ha ahaado marba haddii la xaqiijiyo inay uur leedahay waa la furi karaa waana laisla ogolyaha intaa iyada haweene uurle in la furi karo waa laisla ogolyahay markayna uur lahayn ayaa la rabaa inaad hubiso inayna caado lahayn ah, waa inaad weydiiso ood baadho markaad hubsato inayna caado lahayn ood baahir tahay aananna ah, ugu galmoonin markaa fur laakiin haska hadegdegin oo sunada khilaaf ayib waxaa la isweydiinayaa cabdulaahi bni cumar markuu sidaa sameeyey soo ceshaa la yidhi furitaanka uu sameeyey haweenta caadada qabta uu furay sidaa ma dalqad baa kaga tagtay mise waxba ma tegin riwaayaadka xadiidka way iskhilaafsan yihin qaar waxay leeyihiin furitaankaa waxba lagama soo qaadin qaarna waxay leeyihiin hal dalqad baa tagtay oo loo xisaabiyey waxaa sawaab ah riwaayaadka dhaxaya hal dalqad baa loo xisaabiyey iyagaa xoog badan riwaayaadkaasaana fara badan sidaa waxaa xaqiijiya sheekh albani caleyh raxmat fi irwaa'i alkhaliil aad buu u dabagalay in uu keeno riwaayaad fara badan waxaana badan riwaayaadka sheegaya cabdulahi ibni cumar hal dalqadi inay ka tagtay waxaa sidaa khilaafsan ibnulqayim oo fi zaadi ilmacaad aad mas'alada isugu taxallujiyey riwaayaadka dhahaya dalqad baa loo xisaabiyey inuu qaarna daciifiyo qaarna uu yidhaahdo daahirkeeda loolama jeedo oo wuxuu maray ibnu cumar wax dalqadoo ka dhacday maba jiraba albaanina wuxuu leeyahay waxaa jira duruq iyo riwaayaad ka qarsoomay ibnulqayim caleyh raxmatullah oo sidaas daraaddeed madhabkaa uu u maray hadduu arki lahaana ra'yigiisa wuu badeli lahaa buu leeyay adiga irwaanu khaliilka iyo zaadulmacaadki meelahaas aada ugagala hadlayaan macna sida sawaabkaa marka waxa weeye dalaaqa bidciga ah haweenay caado qabta haddii la furo dalqadi ma dhacaysaa mise waxba ma dhacayaan sawaabku waa inay dhacayso waa inay jamhuurtana sida qabo culimmada badankood ra'yigaasay qabaan dalqadaana way dhacday way kaa tagtay waxaa kuu laaman waa waa laba dalqabood marka waana sida cabdullahi ibnu cumar la mariyey oo nebigu sal lay slam uu ku xukumay sida yani waxa weye duruqda badankood ay faa'iideynayaan ayib taasina waa midda ah. waxaa qabay culimmada qaarkood oo weliba salafkiilaho rag ka dambeeyelaho ibnu xasm iyo sheikhuislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo ayaa waxay ku tageen dalaaqa bidciga ah inuusan dhicinba cabdullahi bn cumarna waxba kama dhicin bay wax dalqada kama tegin oo rayiga hore rajaxnay khilaafsan saasay ku tageen waxaa qabay ra'yiga isaga sheekh ibnu baas caleyh raxmatullah sheekh ibnu baas wuxuu qabay dalaaqa bidciga haweenta caado lagu furay wax dalqadoo dhacaysa ma jirto ra'yigaasoo ibnu taymiya ibnu qayimi ugu horreeyey ibnu xasmi iyo ayuu sheekh ibnu baas qabay caleyh raxmatullah laakiin sida sawaabka wax weeyaan dalaaqa bidciga wuu dhacayaa hal dalqad baana dhacaysa fii riwaayati riwaaya kale dhexeeda waxaa ku sugan oo limuslim muslim u sugnaatay qaala ibnu cumar wuxuu yidhi cabdulahi bni cumar amaa anta adigu allaqtaha waad furtay waaxidatan mid aw itnatayni ama labaad ku furtay halkaasi waxoogaa yani xaafidku iska soo gaabiye waxay ahayd ibnu cumar wuxuu ahaa haddii la weydiiyo nin xaaskiisa furay iyadoo caado qabta nin xaaskiisa furay iyadoo caado qabta haddii ibnu cumar la weydiiyo wuxuu dhihi jiray amaa anta adigu dallaqtaha waad furtay waaxidatan mid aw itnatayni ama laba fa ina rasuula allahi sal alay wasalam rasuul alleh amaranii wuxuu i amray an uraajicaha inaan soo ceshado anaa sidaasi ugu dhacdayo haweentayda caado ku fura iyadoo qabta rasuulkuna wuxuu i amray inaan soo ceshado uma kadibna umsikaha inaan haysto xataa taxiida ilaa ay ka caadooto xaydatan caado ukhra oo kale uma kadibna umhilahaa waan sugayaa xataa tatuura ilaa ay haddana dhuhri kale ka qaadato ka daahir noqoto uma markaa kadib baan ualiquhaa furayaa utalliquhaa waan furayaa qabla an amasaha intaanan taabaninoo u galmoonin anigu sidaasuu nebigu u farayo sidaasaan sameeye wey macnaha wa amaa anta adugu dallaqtaha waad furtay xaaskaagii alaaan saddex baad ku furtay anigu dalqad bay ahayd waxay dalqadii markay iga dhacdayna soo ceshaan layidhi sidii baana yeelay adiga soo ma ah fa amaa anta dallaqtaha waad furtay alaatan saddex baad ku furtay faqad casayta rabbaka rabbigaabaad caasiday fiimaa amaraka bihi wixii uu ku amray baad rabbigaa ku amar diidood amarkiisii khilaaftay oo min talaaqi imra'atika xaaskaaga furideeda amarkii alla ku siiyey ee ku saabsanaa xaaskaaga furiddeeda yaad alla ku caasiday oo muxuu yahay ya saddex dalqadood baan israacisay wa rabbigaana wuxuu ku amray qaabkaa wax ha u furin sooma saas daraaddeed rabbigaa waad caasiday qaabkii dumarka u fura la yidhina umaadan furin halkaa waxaa laga qaadan ninkii saddex dalqadood israaciyey oo saddexdii baad ku furantan yihin waa caafi waana dembiile sidaana rabbi ma farin in dumarka loo furo wuxuu alla afaray wuxuu faray in dalqadaha la kala qaadqaado oo midba mar la rido wuxuu rabbi yidhi aalaaqu e eh, marataan aalaaqu asha ku jirtaay cahdiyaa la yidhaahdaayo cadi dikriga waa dalaaqii laga soo hadlayay ee ninku xaaskiisa uu ku noqon karay aalaaqu furitaanka dumarka lagu noqon karaay marataani waa laba goor soma marka kooaad baad furi waad ku noqon kartaa marka labaad baad furi waad ku noqon kartaa marataani wa marka alaaqaasi waa alaaqa rajciga wey haweenta lagu noqon karayo qur-aanku muxuu yidhi marka marataani buu yidhi sooma laba goor haddii lagu yidhahdo laba goor shaygan samee ama laba goor hadalkan dheh maxaa lagaa rabaa inaad mar dhahdo mar ka dambaysana dhahdo sooma maratani saas waa haddaan ku idhaahdo laba goor tasbiixso laba goor tasbiixso maxaa laga rabaa inaad tidhaahdo subxaan allah waa mar haddana mar kale subxaan allah maratani sidaa waay laakiin haddaan ku idhaahdo war laba goor tasbiixso oo tidhaahdo subxaan allahi maratayni amarkii ma qaadato ya meeshaan ku ihi war laba goor tasbiixsaa waxaa tidhi subxaan allahi laba goor ah. soconaya warkaas maya marataani waxay faa'iideynaysaa mara bacda mara soo ma marka talaaqu waa inuu mar dhaco dalqadii kalena waa inay mar kala dhacdo haddaadse tidhaahdo labaad ku furan tahay ma marataan baad ka dhigtay marataan maad hal mar baad ka dhigtay soo ma marka yani lama dhihin aalaaqu alqataani lama dhihin aalaaqu alqataani lama dhihin waxaa la yidhi aalaaqu marataani waa laba goor oo kala dambaysa mar buu dhacaa dalqada labaadna mar kalay dhacdaa soo laba goor ma dalqadii saddexaad aawe way dambaysaa marka fain allaqahaa waa dalqadii saddexaad xagga dambay ku imaan doonta ama faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan baa dalqadii saddexaad saddexda dalqadood marka inay kala joogjogaan oo kala dambeeyaanoo midba mar dhacdo buu qur-aanku amray ma fahamtid marka faqad casayta rabbaka fiima amaraka bihi min talaaqi imra'atika saddex dalqadood iyo laba dalqadood nin israaciye waa caasi dalaaqiisuna waa khilaafsan yahay dalaaqii shareecadu amartay sidaana waxaa ku tegey alimaam axmed ibnu xambal caleyh raxmat iyo keyrkii shaafici iyo shawaaficdiiy waxay qabaan hadduu saddexda israaciyo hadduu labada israaciyaba oo yidhaahdaba dembi mee waa iska mubaax laakiin nusuustu waxay faa'iideynaysaa inuu dembi yahay khaladna yahy laysmana raaciyo dalqada saas man mid baa la ridaa kadibna jaaniska ayaa la qaataa maxaa yeelay allah tabaaraka watacala sooma dhih lacala allaha yuxditu bacda dalika amraa wax kasoo cusboonaysiiyo inaad isbadashaa dhici karta sooma marka haddaad isbedesho haweentii shalay aada furtay qalbigaagu isbedeloo dib u jeclaato inaad soo ceshato rabto qalbigaagaa isbedelay shaygii si aad meel dhow uga soo ceshato haweentii ha iska fogeyni lacalla allahu yuxditu bacda dalika amran hal dalqada ku taa jaanis kaaga qaado haddaad isbedesho rajactu dhe ah, kaagama fogaanine ragna kaamayna gelin haddii kale rag jeebkiibay kaa gel rag jeebkii wax kaa galana waa adkaaday sooma ah, way fogaan ha fogeynine aayir hal kufur iska sug ah, inta ciddada ka baxaysa haddaad isbedasho khayr haddaad isbedeli weydana tii waaba ku filanoo tagta tu labaad iyo tu saddexaad inaad ka dabageyso waa baahnaba taasaa ku filan way ku tagta sooma haddii taas aad qaadatood soo ceshato ta labaad haddana jaaniskaaga qaado taa haddaad jaaniskaas lumisood mar saddexaad furto warku waa dhammaaday sooma markaas laakiin haddaad tidhaahdo saddexdii waad ku tagtay Ah, saddexdii iyo ziyaadihii suubisba isku qaado balaayaa ah, ku haysata marka faqad casayta rabbaka cabdullahi bn cumar macnahaasuu marka tilmaamaya isla macnaha mid la mida wuxuu ka sugan yahay cabdulaahi ninka la yidhaahdo cabdullahi bni cabaas radi allahu tacala canhu wa oo mujaahid baa wuxuu werinayaa cabdullahi bni cabaas baan la joogay nin baa u yimid buuri markaasaa wuxuu yidhi inahu tallaqa imra'atan alaaan ibnu cabaasow ninkan kuu yimid isagaa iska wada ninkan kuu yimidi haweenaydiisiibuu saddex ku furay mujaahid wuxuu leeyahy fasakata xataa danantu anahu raadduha ilayh ibnu cabaas marka waa aamusay shib ilaa aan isidhaahdaba talow madib buu ugu celin doonaa markaasaa wuxuu idhi yanطaliqu axadukum fayarkabu alxumuuqa buui midkiin baa tegi markaasuu nacasnimo iyo caqli xumuu samayn markaasuu intuu ii yimaado wuxuu dhihi ya bna cabaas ya bna cabaas ibna cabaasow ibna cabaasow qiil ii raadi warkaasuu la imaan bu markii hore nacasnimu ku marka hore fiirsan maayo bu nacasnimu ku keen hadhowna ibna cabaasow ibna cabaasow bal wax noo raadi warkaasaad la imaanaysaan bu markaasa ibn cabaas wuxuu yihi waina allaha qaal allana wuxuu yidhi buu yidhi waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqu min xayu laa yaxtasib allah ciddii ka baqa alla jid buu u sameeyaa wax kastoo ku yimaada jidku kaga bixinaabaa la siinaya soma wuxuu ku yidhi wainaka lam tattaqi illaha allamaadan ka baqin markaad haweentaada saddex isu raacisay allamaadan ka baqin cid alle ka baqi waayena jid uma hayo waay soma low ittaqayta allaah la jacala laka mahrajan waay haddaad ilaahay ka baqinay furitaankaad haweenta furayso jid baa lagu yeeli lahaa allaad caasiday wey man inaka lam tattaqi illaah falam ajid laka mahrajan buui haddaa walaalaka cabsigii ka tagto saddexdiis raacaysay anugu meelaad ka baxdo iyo qiil kuuma hayo casayta rabbaka wa baanat minka imra'atuka buui allana waad caasiday naagtaadiina way kaa tagtay alaas saddexdii dalqadoodba kaa wada tage xalla kuma hayo waina allaha qaal yaa ayuha alnabiyu idaa allaqtum annisaa fatalliquuhunna licidatihinna aayaddaana allah soo dejiyey cabdulahi bn cabaas aarkiisaasi fii sunan abi daawuud buu ku yaalaa bisanad wa saxiix asaguna muxuu leeyahay wuxuu leeyahay ninkii saddex israaciyey alluu caasiyey ibnu cumarna muxuu yidhi ninkii saddex israaciyey alluu caasiyey sidaana waxaa ku tagay imaam axmed caleh raxmatullah marka dalqad qur-aankuna daahirkiisa waa saas dalqad laba soo ceshi dalqad labaad haddii duruuftu keento soo ceshi dalqad saddexaad hadday duruuftu keento oo kala dambeeya sidaasaa sunnada ayb wa fii riwaayatin ukhra riwaayo kale waxaa ku sugan qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi faraddaha calaya nabigu waa igu soo celiyey raddaha calaya waa igu soo celiyey walam yarahaa mana uusan arkin shaya waxa muusan arkin yarahaa muusan u arkin shay-an waxa muusan u arkin walam yarahaa shay-an taasi ibnu cabdilbar iyo culimada qaarkood waxay leeyahin waa lafdi munkar ah walam yarahaa shay-an waxba lagama soo qaadin hadday tahay oo dalqadi ma dhicin oo wax loo xisaabiyey ma jiro lafdigaasi waa munkar buu waxaa ka badan ruwaadda warisay in furitaankii cabdullaahi bni cumar hal dalqada laga soo qaaday ama inaan waxba laga soo qaadin lafdigaasi waa laga xoog badan yahay haddii uu asaxase buu leeyahay waxaa lagu xambaarayaa oo laga dhigayaa lam yarahaa shay-an cala alistiqaama shay toosan umuusan arkin sidaana ibnu xajar iyo albani iyo saasa iyaga laftoodu maraya ama lafdiga waa daciif buu noqon ama hadduu sugnaado macno kalaa loo samaynaya laakiin dalqad ma noqon nintaasi baa la diidan yahayo riwaayaadka sidaa sheegaya ma tabar badna wa qaala wuxuu yihi nabigu sal lay wasalam idaa tahurad markay daahir noqoto falyutalliq ha furo aw liyumsik ha haysto idaa tahurat lafdigani waa lafdi la soo gaabiyey waana midka abu xaniifiya ay deliishana waxay leeyihiin dhiigga lagu furay duhriga ku xigaa lagu furi karaa dhiigga lagu furay waa la soo ceshan kadibna duhriga ku xigaa lagu furi karaa waxaase lagaga jawaabay lafdigani waa xadiiskii oo lasoo gaabiyey lafdiga intaa ka dheer waa kii soo hormaray oo xaydkaas lagu soo celinayo duhriga ku xiga waa la sugi xaydka ku xiga waa la sugi duhrigaa labaad isagoo loogu galmoo nin baa la furaya sidaa tafaasiishaasi lafdiga kala bixiyey ayaa sawaab ah waana sida ay culimmadaa soo sheegnay ay mareen hada wabilahi towfiiq sal allahuma slam cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi